alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi wasalam wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa xalqadii saddexaad kitaabkii ibnu khalduun raxmatullaahi calayhi raxmata waasica maanta insha alla taala ku geli doonaa sida hore aynu kitaabka markaynu horudhaca ku sameyn aynu u sheegnay maanta culaysa darsigu waxa weyaan aljuqraafiya aljuqraafiya afka qaadan xatada juqraafik aljagraafiya ayuu maanta culeyskiisuu saaraya waxaana kaasi ka ahayd isaga maanta waxaa laga qoraa kutubta maanta laga qoro macnaha la midkii waxa weeyaan xaadir alcaalam alislaami kutubtaasaad ku raadinaysaan xaadir ku jiraan googolka xaadir alcaalam alislaami intaan sii xasuusto waxaa qoray cali abugireysha almustashaar cali abugireysha raxmatullaahi caleyh masri buu ahaa looyar buu ahaa markii dambe qaadi qaadi ayuu noqday waxa weeyaan eh, actiqid inuu go'ay inuu go'ay baan jecel lakin waxa la yahdaa cali abu giriisha marka wasfiga ninka ibnu maanta uu wasfinayo wuxuu wasfin doonaa haddii ilaahay idmo alard dhulka oy badihii iyo webiyadii ku jiraan wuu ka hadli albiica deegaanka wuu ka hadli almanaakh almanaakh almanakh cimilada cimilada wuu ka hadlay alaqaaliin gobolada intaas darsigeenu maanta waa intaas wey joqraafiyada joqraafiyada caalamka islaamka berigaa jirtay oo uu ka hadlayo dhulka bii'ada manaakha oo cimilada ah iyo alaqaaliin baabkan baabka aan ka hadlayan kuli joqraafiyadu wuxuu ka duulayaa wadaadku ibn khalduun kaana qur'aaniyan kelmadana hada jeer aad aad u xasuusnow markaad kitaabka akhriyaysid kaana ibnu khalduun qur'aaniyan nin qur-aanka ku xidhan buu ahaa marka waxaynu soo sheegnay kitaabkan muqadimadan iyo toddobadiisa mujallada dambeba factabiruu yaa ulilabsaari ayuu ka dhashay qoritaanka uu qoray waa afar kun oo beji kitaabkiisu toddobadiisa mujalada marka la isku daro waa imisa waa afar kun oo safadood afar kun oo safxadood wey afar kun oo beeji ninkaasi waxaa ku kalifay hal aayad oo ah factabiruu yaa ulil yaa ulil absaar shuf ah, bal ninkay aayadii afar kun oo beeji ay la gashay ka walatalo qur-aankana imiseenu ka curin karnaa maanta inagu imiseenu qur-aan ka curin karnaa lafteedu imiseenu ka curin karnaa haddaynu noqonno mustawihiisa qur-aanka qur-aanka maali kara oo inaynu noqon uun inaynu ku celinno wax hore loo yidhi فنحن لا, لا ينبغي أن نفسر المفسرة تايغا قربكا نحن إنغا إنغا إنوما بنانا صحنا معها إن نفسرنا وحلا فسري إن نفسرنا هي وحلا فسري معها نعم إنغا وحي لفسري ولا لكن وإن وإن القرآن كما لا إنه لكعب marka taa hore idinku soo sheegay maanta juqraafiyadan aan ka hadlayna dhulka iyo deegaanka iyo cimilada iyo gobollada wuxuu ka duulayaa ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wاnnahaari laaayaati liulil albaabi soo ayaddaan qur-aanka ma haysaan haye cirka abuuritaankiisa dhulka qotomintiisa isbedbedelka habeen iyo dharaarta haye la aayaat markaa aktar min boqol iyo toddobi iyo toban bayji ayuu aayaddan kaga hadlayaa ibn khalduun aktar min mio sabcata cashar safxa ayuu la tafaaculayaa ina fii khalqi الsamaawaati maxaa samaawaadka ku jira wاlardi dhul maxaa ku jira habeen iyo dharaar waa cimiladii iyo hawadii waxaasoo dhan aadamaha saameyn intee leeg bay ku saameynaysaa waa baabka baabku maanta ka hadli doono waaya markaa baabkan waaad markaad akriyaysaan waynagii ku heshiinay anna waan fartan meelidii ku fiiqaya idinkuna waad muraajacaynaysaa taasay ballanteen ahayd oo haddaad ballanta ka soo baxaysan anu waan ka soo bixi inaan soo diyaariyo ilahay baa waa idin ballan qaaday inaan ka soo bixi anu oo si fiican idinku soo diyaariyo ammaan idinku jirto weliba ilahay baa juhdiga galana ilahay baa wakti badanna mahay weliba laakiin aad idinkuna xaggiina akridaan taas idinka dhaftiina ballan gaara la gala idinku ballan gaara idinku la gala waxaad ku arki doontaa markaa markaad akhriyaysaan baabkan isaga oo ku celcelinaya dakaruu wa qaaluu markuu baabkan joogo si afkan maanta markaad markaad samaynaysaan almanhaj alcilmi albaxi habkan habkan dee aad u qortaan rasaaisha aad u qortaan waata laydinku yidhaahdo waxaydaan lahayn waxaydaan idinku lahayn sheega cidda leh soo ma hebel baa halkaa ku yiri safxad heblaayu ku yiri leh markaasi uu taa inoo sheego xilligaa ayaa baabkan aan joogno wuxuu sheegayaa waxaan anigu malihi juqraafidan aan ka sheekaynayo isagu gadaal wuxuu lahaan doonaa saamaynta cimiladu qofka ku leedahay saamaynta waxaad cuntaa uu kugu leeyahay saamaynta hawadu qofka ay ku leedahay intaa isagaa lasoo isagaa la soo baxay laakiin badaha dhulka mare iyo webiyada dhulka dhex jibaaxa iyo aqaaliimta toddoba gobol oo adduunka berigaa loo qaybin jiray ay u qaybsan yihiin iyo waxaan ka soo qaatay buu yihi balaymus nin la yidhaha balaymus balaymus waa nin griega kitaab buu qoray lahdo aljuqraafiya kitaab aljuqraafiya ninkaa waan ka soo qaatay buu laba waxaan ka soo qaatay buu yihi nuzhat lmushtaaqi alcalawi alidriisi alxamuudi ayaa isaguna leh waa muslim ka dambe ka saddexaad isagana axsanu taqaasiim fii macrifati اlaqaaliim waxaynu nihi taqsiimu zamani wa taqaasum almakaan shuf axsanu taqaasiim fii macrifati alaqaaliim kaana wuxuu ka qaatay almaqdasi saddexdaa nin baa ninkan maxay u ah marjic iyo reference uu ka soo qaadanayo wuxuu toos ugu bilaabayaa xaqiiqat اlardi dhulka xaqiiqadiisa wuxuu yihi waclam أنه قد تبين في كتب الحكماء الفلاسفة ujeeda hore waxaan kuugu sheegay inta aan la kala qaybin culumtoo dhan falsafa la isku fiisigisku falsafu ahaa kimistarigu falsafu ahaa maatku falsafu ahaa ikhtisaadku ekonomigu falsafu ahaa eh, politicalku wuxuu ahaa falsafa akhlaaqda iyo ethicsku wuxuu ahaa waan darsiga ku bilow waan sheegay lixdaa cilmi waxaa laisku oran jiray alfalsafa ayaa laisku gadaal baa gadaal baa la kala la kala gurguray marka ugu ugu yidhi kutubta falaasifada annaadiriina fi axwaali alcaalam ee adduunka oga eega intuu ka kooban yahay waxa ay waxaa ku qoran ana shakla اarضi kurawi dhulku sida kubadoo kale yiri markaa lix boqoloo sano ka hor dadku way la yaabi jireen waxaa marka la yado ragga tafsiirka akhriya waxay ohan jireen waxaasi waa wixii falaasifada ayay ohan jireen maanta laakiin xaqi maaha dakara alxukama maanta maaha maxaa la yidhahdaa xaqiiqat mushaahada maanta waa fakti la arkayo dhulku inuu yahay inuu yahay kurawi walaa daaci liniqaash xawlaha muranna agteeda ha gelinin wa inahaa wuxuu yidhi maxfuufat bicunsuri ilmaa dhulkaa sida kubadda u eegnaa waxa uu dhex fadhiyaa buu yihi maxay biyo badweyn ayuu dhex fadhiya markaa <coughs> boqolkiiba sagaaliyo labaatan waa dhul boqolkiiba koob iyo toddobaatanna waa waa biyo soo maaha jograafi maanta xaqiiqadayna loo dhiga tiibuu markaa uu soo sheegaya marka waxaad moodaa buu kule wuxuu isticmaalay kalcinabati aafiya cinabka xabadda cinabkeed cuntaan idinka arkay gudaheedana waxaa ku jira lafihiibaa ku jira gudaheeda hoose korkeedoo dhanna waa liquid waa dareere saasoo kale maxayt u isticmaalay albixaar dabcan markaad kitaabkaad akhriyaysaan baabka markaad akhriyaysaan idinku yardaali lanna waa luqatu qadiima luqad qadiima weeye juqraafiyadu ka hadlayana waa juqraafiya maxaytole hore markaa mar iyo labiyo saddex haddaad wakti gelisid waad way kuu bixi intaa markuu taa u sheegay badaha badahu ka hadlay inta bade ee adduunka maxaytole mara labuu aad ugu dheeraaday labada badood ee ay ilbaxnimooyinku ka ag ka ag curmeen albaxru ruumi baxriga laydhaa ee iminka loo yaqaano mediterranean mediterranean badan cad badan cadee hoostana afrika waqooyigeeda ah korkeeduna ay tahay yurubiyan koonfurteeda halkaa hardan ilbaxnimo ayaa weligeed weligeed maxatole ka jiray waana meeshii meeshii uu ka dhashay kacdoonkii abid ugu weynaa adduun kacdoonkii addoommaha qortaash qolooyinkii qortaashiyiintii waa meeshii meeshii uu ka kacay tuunus ilaa ay iyaga oo lugaynaya ay dadkii room burburin gaadhay taa aad buu uga hadlay kadalika wuxuu ka hadlay wax baxr la yihahdo baxrulqalzam baxrulqalzam waa baddayna weeyaan waa baddan cas albaxr alaxmar waxaa la ohan jiray luqatu taariikh alqadiim baxrulqalzam ayaa ayaa la ohan jiray labadaa labadaa aad buu aad buu ugu raagay waxaan u tilmaamayaa labadaasi inay albashariyadu inay maxay tole inay ka bilaabatay webiyaduu ka hadlay webiga niil wuu ka hadlay furaat wuu ka hadlay dajl wuu ka hadlay siixoon wuu ka hadlay jiixoon muxotole wuu ka hadlay webiga niilna isagu wuxuuba u bixiyey waxaa la ohan jiray niilu suudaan webiga nimka la isku haysto ay isku haystaan etoobiyaanka iyo masaaradu ay isku haystaan suudaanidana marba dhan labada marba dhan ay raacdo waxaa la ohan jiray niilu niilu suudaan isaguna wuu ka hadlay iyo ilbaxnimooyinkii ka kacay webiga agagaarkiisa ka kacayna aaduu muxotole ugu hadlay markaa meel biyo meel biyo leh si dadban xadaara ka kacda mucdam xadaaraadku adduunkuna waxay ka bilaabmeen ziraaca fallaax qodaannimo agriculture bay ahaayeen mucdam alxadaaraat xadaaraadkii qadiimka aha alxadaara alaashuriya walxadaara alfiniiqiya walxadaara albasriya alqadiima dhammaantood waxay wada ahaayeen maxay qodaal ayay maxaytole wada ahaayeen oo maanta xadaaradda jirtaa qodaal maaha miya tan maanta taagan adduunka wadanka waxa ugu soo saarka badan maanta adduunku waa maraykan ee wax beera wadanka labaad ee marka china iyo hindiya laga yimaadaan waa faransiiska mushkilad weyn hadda fiirata oo maxay toolee markaa qofku haddii aanu wuxuu cunayo haddaanu maxay toolee beeranin wuxuu xidhanayana haddii aanu tolonin tolanin soo maa wax waxaa tahay ma jirto ama xadaarad qadiima noqo ama xadaarad xadiiثa xadiian maxaytole noqo intaa markuu ka yimaado webiyadaa iyo badaha iyo markuu maxaytole ka yimaado iyo inta iyo macaanigoodii qadiimkahaa wuxuu geli doonaa waxaa la yidhahdo alaqaaliim aqaaliibtu ka sheekayn toddoba iqliim buu dhulka u qaybin doonaa xasab juqraafiyadii badlaymos iyo nuzhat mushtaaq iyo almaqdasi taqaasumtaqaasumxsanu eh, taqaasimkii wuxuu odhanayaa markaa taqaasimtu eh, dhulku waa dhulku wuxuu u qaybinaya toddoba aliqliim اlأwal wuxuu ku dhifsomaalia khat اlistiwaa dhulbaraha halkaasuu ka bilaabaya markaa marna dhulka bartamaha ku dhuftay wuxuu odhanayaa bartamaha wuxuu u qaadanaya waxa weyaan waa ahlulictidaal halkaa ictidaalkaa ku badan qabow fara badanna maaha kuleyl fara badanna kuleyl fara badanna maxay tir marka khadkaa intuu kor uga intuu kala baraha soma kala baraha dhul ah dhulbarahaas intuu qaadubu ayuu marna koru kacyaa kadibna wuuu kacyaa koonfur atraaftana wuxuu barayaa un khadkaa ayuunbu maxaytooda qaadanay marka iqliimka koowaad wuxuu yidhi waa khatulistiwaa waa dhulbaraha aad tidhaahdeen oo kale ayuu kow ka dhigay ardilxabasha ethobia ethobia ah, qadiima magaalo qadiima wey afar kun afar kun shan boqoloo sano taarikh jirta wey maanta baade maanta maaha arbacata alaaf ilaa arbacata alaaf sana ya ay weliba waxoodu recorded ay yihiin wax qoran wax qoran fartooduna waa far qadiim ah fartooduna he waa far qadiim marka ethoobia waa qoraya kadalika wuxuu afka ku dhufanaya baabulbandab baabulbandab meesha yare jabuuti iyo meesha badda yar halkan yare baabulbandab marka maxay tole maxaa markii uu gumaysigu markuu ina qayqaybiyey dhulkan aynu joogno halkaa yar maxaa gooni looga dhigay taana jabuuti maxaa gooni looga dhigay sibaabulmandabka ay toos ay u aado waa lixda biyomareyna adduunka ugu muhiimsan waa biyomareen ka mida ah khatarteeda leh baabulmandab boqolkiiba dhowr iyo afartan dhaqdhaqaaqa adduunka dhaqaalaha mara boqolkiiba lix iyo soddon saliidda gaasta adduunka ayaa mara baabulmandabka aynu ka gaajoogno agtiisa saa u daawanayna inu leenahay cashuur lama bixiyo halkan isku wada haysano daabu halkan isku wada haystaan halka boqolkiiba lix soddon waxa mara dawnaanuna cashuuraha nalaga siiyo <laughs> ah, haddii la yidhahdo barkab kasta cashuuraha naga hadha siiyo halkaas iska fadhiyayna ismabaynu ismabaynu eryaneen ba halkan mabaynu gaajoon lahayn baabulmandabna wuu ka sheekaynaya alyaman ka sheekaynaya januuba hindi hindi koonfurteeda intaa wuu israacsiiyey ethoobiya baabulmandab alyaman januub alhindi koonfurta koonfurta koonfurta hindiya intaa wuxuu u bixiyeen ibn khalduun iqliim kaliya u bixi taas waa iqliim ilbaxnimooyin fara badan bay lahaayeen wuu ka hadli doonaa duruusta kaluu kaga hadli doonaa ilbaxnimooyinka soo socda insha allah tacaala awsaafta uu ku tilmaamay dadkaasi wuxuu ku tilmaamay dad ahli ictidaal ah jawiga ay degan yihiin dhulka ay degan yihiin dhul degan yani kulaylna maaha qabowna qabowna maxay toolay maaha ayuu ku tilmaamay wuxuu ku tilmaamay meelo ka mida meelo ka mida weli xadaaradu ma gaadhin buu ku tilmaamay xadaaradu ma gaadhina fiiha nooc min atakhalluf gadaal waxaan qaadi doonaa kelmadda atawaxush atawaxush bahalnimo soo maha bahalnimo ayuu ku tilmaamay marka waa meelahan ka difaaci doono odayga kelmaddaasi tawaxushka u isticmaalay iqliimka labaad waxaa weeyaan nigeria waqooyigeeda saciid masr masr waddankan masr la yidhaha saciidkiisa jaziirat alcarab koonfurteeda والخليج والخليج الفارسي خليج كان فارسي ah ha marka imika waxa la الخليج العربي لكن خليج الفارسي waa la dhihi jiray وأجزاء من إيران iyo بلاد الهند iyo بلاد السند intaan wuxuu ka soo qaaday hal إقليم oo iswata ayuu ka soo qaaday إقليمka saddexaad wuxuu yidhi waa afrikada waqooyiga afrika waqooyiga iiraan iyo afghanistan iyo afghanistan intaanu israacsiiyey hal iqliim buu ka dhigay iqliimka afaraad yurub buu tegey waa andalos waa spain iyo burtugal oo wada socda baddan mediteraneanka koonfurta talyaaniga turkiga intaasina waa iqliim waa iqliimka afaraad buu yidhi iqliimka shanaad waxaa weya albaxr alaswad waxaan baxr alaswad idhahdaa alqustantiniya meeshan imka turkiya caasimadda maxaytole u ah iqliimka lixaadna wuxuu yidhi waa shimaalu uruba waa jarmalka iyo ruushka iyo jaynaha waqooyigiisa intaasoo aqaalimtii loo qaybin jiray iqliimka toddobaada ugu dambeeya wuxuu yidhi waa iqliim baddiisu ay adkaatay baraf awgeed aynu nidhaahno waa alqub ashimaali wاlqub aljanuubi labada qudbiba waa jasiirada yarbaa ku yaala iland jasiiradan iceland iceland la ydhahdo jasiirada dad yarbaa degan laakiin ilaa xilligaa markaa waa la ogaa inay ahaayeen mutajamid mutajamid laa xayaata fiihi nololi nolol inaanay maxaytoli ku jirin intaa markuu sidaa wadaadku u qayqeexayo toddobadaa qaybood uu qaybiyey buuga waxaad ku arki doontaan ama kolle keyga waxaa ku taalla khariidad maab uu raggaa ka soo amaahday oo u qaybinayo aqaalimta magaceedu ku qorayo iqliim walba uu maxaytoli ku qorayo wuxuu isweydiiyey luqada af carabigu waxay u faaftay buu isweydiiyey juqraafi ahaan markii hore jaziirat alcarab bay luqada af carabiga ku jirtay laakiin wuxuu yihi meelo fara badan bay luqadii af carabigu ay gaadhay maqribtii uu ka yimid buu tusaale usoo qaatay marka wuxuu yihi alluqa alcarabiya fi lmaqrib aad bay ugu faaftay iyo wadano kaleba marka wuxuu yihi waxay ugu faaftay liannaha luqat lqur'aan qur'aanku meesha uu tago iyo islaamku meesha uu aado wuxuu sii qaadan jiray luqada afcarabiga ayuu sii qaadan jiray marka luqada afcarabiga waxa uu leeyahay ma aha luqatu lisaanu qowmin jinsi ma aha wuxuu isticmaalayaa alcarabiyu man nataqa biاlcarabiya waxaa lagu carboobaa qofka afcarabiga ku hadla waa afcarabi buu leey isagu qof allaale qofkii ku hadla maxay afcarabi ee barta akhriskiisa iyo ku hadalkiisa muxuu gelayaa curuub markaa wuxuu ohanaya isagu carabtu eh, nasab ma aha keliya un mooyaane waa haqaafa waa aqaafo magacid allaale ciddii qaadataa waxaa lagu tirinayaa dadkan maxayto inay yihiin marka islaamka ayaa faafiyey islaamka ayaa luqada af carabiga maxaytmarka haddaad aragtaan imika eh, cid af carabiga lid ku ah carabta kama hadlaya carabta kama hadlaya cid cid af carabiga luqada af carabiga cid lid ku ah haddaad maxaytoo aragtaan waa laba mid qof aan aqoon u lahayn eh, lafdhabarta ay leedahay luqada af carabigu diinta islaamka aqoon aan u lahayn in wax loo sheega ay tahay ama qof aqoon u leh laakiin la dagaalan islaan qarsanaya wey waa labadaba mid wey in allaala ciddii af carabiga lid ku ihi waxway qof aan garanaynin luqadan af carabigu qiimaha ay leedahay markaa min baabiljahli jahligii laga zuuliyo mudan ama waa qof garanaya og cilaaqada udhaxaysa qur-aanka iyo af carabiga cilaaqada udhaxaysa laakiin rabo dadka inuu ka fogeeyo maxay aqaafadoodii iyo taarikhdoodii maxay tolay inuu ka fogeeyo wuu isweydiiyey luqada af carabigu maxay u maxay u liidataa mxuu acfigugu dhacay marka wuxuu leeyilana ummado fara badan baa soo muslimay ummado fara badan ayaa soo muslimay markaa dadkii soo muslimay dee labay dadku labay noqdeen laba kooxood bay noqdeen koox laba arrimood ba isla qaadatay af carabigii iyo islaamkii labadiiba aqbalay islaamkiina qaatay af carabigiina qaatay sida masaarida oo kale masaaridu waa qibdiyiin bay hel waa qibtis afkooday lahaayeen laakiin markii islaamku u yimid maxay qaateen caqiidadiina way qaateen af carabigiina maxay ka dhigteen lisaankoodii bay ka dhigteen maqrib alcarabi oo dhan barbar bay ahayen amaaziiq bay ahaayeen carab may ahayn markii markii loo tegay maxay qaateen diinti iyo af carabigii soudaan waqooyiga soudaani markuu islaamku uu gaadhay muxuu qaatay af carabigii iyo iyo islaamkiiba isla qaatay markaa lisaankoodii muxuu noqday lisaanu lisaanun carabiy mubiib ayru mubiib laakiin nisaan carabi ayay qaateen wadano kalena waxay qaateen diintii may qaadan afkii inagaa ka mida soomaalidu soomaalidu waa dad bayal adag wey hadhayarsanina xaaladoodu san daciifa iska haato maanta sidan ha u kala bahbahsanaadaanoo sidan iskaga yarmadmadoobaadaan beelahooda isagoo iska gaagaanjoonaya laakiin waa dad mayal adag wey dad aada u mayal adag wey adeegoodaasina waxay la mid tahay imika iiraan oo kale iiraan islaamkii bay qaateen laakiin may qaadan af carabigii may qaadan afkoodii farisiga habay ayaan turkidu islaamkii bay qaateen lakiin may qaadan muslimiinta hindi iyo sindi iyo bakistan iyo waxaasoo dhani diinta islaamka way qaateen laakiin lisaankoodii kamay kamaysan xotole tegin markaa marka la rabo marka la rabo nadra ijtimaaciya ninkan siduu wax ku qoro marka la rabo limaada waynagii sheegnay cilal iyo asbaab waa in la sheegaa waxyaabaha la sheegay marka waxaa ka mid a afka soomaaligu inuu yahay afaf af ani ah ani inuu yahay af soomaali waa af hodan ah wey marka markaa wuu xambaaray waanu ribqay waanu weeleeyey diintii islaamka allahu akbar waxaan ka hadlay may fahmaysan tol oryaadheh wuu ridqay afkii soomaaliga ahaa waa inaa waa weel ballaaran fiqi keen uu soomaaliyey qur-aanka oo dhan keen wuu wada turjubay xadiis keen uu soomaaliyeeyey ma intaa keliya xataa gabaydaadii carabay keena aljaahiliyata kullaha almucallaqaat oo dhan keen mid midba imika hargeysa maanta lagu dhiga almucallaqaat sabca oo la soomaaliyeynayo bana sucaadu faqalb اlyowma matbuulu mutayim israhaan lam yufda kaasoo la soomaaliyeena carabta imka joogta maba garanaysa wuxuu yahayba kalaasikaas laakiin halkaysaa lagu hayaa oo lagu dhigaayo meelahana lagu dhigaayo lagu soomaaliya waa luqa ani ah marka ilaalinta af soomaaliga aan ilaalisaanay waa ilaalin addiinta ah islaamka ilaalinaysa warkaa hore ma idinku yidhi maanta aan isku idhahda iga qora haddaba aniga markaas alluqatu soomaaliya ilaalinta la ilaaliyaa waa ilaalin la ilaalinayo diinta dadkan loo ilaalinayo afkaas isaguna hadha yeelsanin marka waxyaabahay ku daciifto buu yii af carab waxaa ka mida ummado kale ayaa soo muslimay oon afkii ku hadlaynin marka afkii waxaa ku dhacaya maxay isdhexgal ayaa mxtole ku dhacaya marka waxaa ku dhaca hoos iyo hadba hadba hadba hogaanka siyaasadeed ee muslimiintu uu leeyahay sida ay luqada u qiimeeyaan bay luqada u qoymoodaan waa intaa wey taas marka hogaanka siyaasadeed ee meel jooga haddii luqadaa uu qiimeeyo luqadiis haddii uu qiimeeyo luqadaas maxay noqotaa luqo maxay tole macno leh ayay maxay tole noqotaa eh, dhowr iyo labaatanka dowladadii carabtu marka suuriya laga reebo suuriyadii burburtay marka laga reebo waxay isku raaceen inaan culuumta adduunka maanta lagu dhigan karayn afcarin ay isku raaceen fiiskiisa laguma dhigan karo caafimaad caafimaad laguma dhigan karo af carabi engineering af carabi marka afafka englishka ku dhiganna bay yihahdeen ilaa suuriyata suuriya mooyaane suuriya ayaa waxay tiri may waxaba waxaan ku samaynayaa tacriib aan carabaynaya marka dhakhtarku waa inuu soo arabi kusoo dhigtaa injineerku waa inuu kusoo dhigtaa carabta kale carabaha kaloo dhan way ku jeejeesi jireen way ku jeejeesi jireen marka markii aanu tagnay dibadaha markii aanu tagnay waxaanu tagnay finladoo afar milyana shan milyana oo afkoodii finishka wax ku dhiganaya finlandi wax ku dhiganaya finish waa shan milyan gebigooduba hadda dhankaa u baxdid waa sweden afinishka lagama hadlo ada dhankaa u baxdi waa denmark afinish lagama hadlo haddaad dhankan u baxdi waa ruush afinish laguma hadlo keligoodba adduunkao dhan kaga hadla afinish wamaca daalika wax allaale wixii aqoon taalay oo dhan maxay ku qoreen afkooda ku qoreen santar bay samaysteen weliba santar weyn guri dhan bay samaysteen oo bajad weyn leh bajadkoodana aan loosoo loo soo eh, qarafaysanay dowladda lagu daray santar santarkaasi waxa weeyaan atarjama atarjama santarkii tarjamada buug allaale buugii adduunka ka soo baxay aqooni ku taallo warqad kastaoo cilmiyo adduunka la qoro joornaal kasta oo synisoo adduun soo baxa markaskaasaa soo iibsanaya qofkii buuga qoray lacag baa la siinaya waa la turjum lix bilood gudahood qofka finishkii waa inuu u haystaa maxay xaq waa inuu u haystaa inuu afkaa qalaad waxaa ku qoran inuu finish ku akhristo jarmal jabaan af walba ruush way la turjumaan shantaa milyan waa inay helaan maxay aqoontoodii waa inay helaan marka inanka finishka markuu maqlo buluug baa soo baxay waa iska sugaya santar dhan baa u joogo afkiisii ugu ugu qoraya wuu tegaya wuu soo wuu soo iibsanaya ama librarigiiba ama librarigiiba ee la dhigaya kadalika wuxuu juqraafiyada luqada ka hadlay wuxuu ka hadlay aljuqraafiya ibiya wax la ydhaha caafimaadkana uu ka hadlay caafimaadka wuxuu ka soo qaaday sinaacu ka soo qaaday sinaaca wuxuu ka soo qaaday in allaale inta magaalo lagu bataba markay dadku magaaloobaan buu yidhi waxaa badanaya baahida loo qabo caafimaadka loo qabo marka xadiis buu ku sheegay aan xadiis ahayn sheekh ciise iga qaba kana waxaan xadiis ahayn buu xadiis ku sheegay wuxuu yihi sidii nebigu yihi buu yihi almacidatu beytu daa'i waalxamiyatu ra'su kullu dawaa'i marka xadiisu xadiis ma aha waa xikma xikma ay carabiti nin baa yihi almacida calooshu cuduroo dhan iyadaa u dawa ah cuduroo dhan iyadaa cudur u ah calooshu cuduroo dhan iyada ayaa cudur u ah alxamiya baahidu ama gaajadu qofku inuu isgaajeeyaana waa dawada marka xadiiska isticmaalaya laakiin waxaa uga fiicnaa inuu soo qaato xadiiskii saxiix ahaa ee sugnaa qof ma buuxiyo wax ka dhib badan calooshiisa maa malaa ibnu aadam wacaaan sharan min banihi wax la buuxiyo wax ugu xorbahay bogaaga iyo caloosheeda bixasan ibni aadam luqaymatin yuqimna sulbahu ina aadan waxa ugu filan wax uu quuto wax uu ku istaagi karo baahida unka baahida unka ka tira ayagu badan markaa maxay toole waa kii lahaa uluun liطacaamihi wa uluun lisharaabihi wa uluun neeftiisa iyo hawadiisa maxay toole markaad wax cunaysid bogaaga saddexdaa maxay toole u ayuu maxay ayuu lahaa wakadalika wuxuu sheegay halkaa markuu ka hadlaya juqraafiyada iyo caafimaadka reer baadiyahana waxay leeyihiin buu yihi si ay isku daweeyaan waxaan imika la yidhaahdo aib shacbi aib ashacbi soo imika yaqaana dawooyinkooda iyo wuxooda iyagoo on kimikalki waxan aan isticmaalin wa istaweeyaanba ayuu ku leeyahay badankooduna dawooyinkoodaasina wuxuu yihi yabnuunahu fii ghaalibi اlamri calى tajrubatin qaasira waa tajruba ayay eegeen waxaa ka maqan markaa miqdaarkii intee laga qaadanayaa qof baa lagu eegay qof kasta dawo maxay toleeyeen ma u tahay iyaguna iyaguna way leeyihiin buu yihi markaa reer reer magaalkuna sanaacatu ibi bay isku daweeyaan reer miyiguna tajrubadoodaas ayay isku daweeyaan kadib wuxuu galay juqraafiyadan wuxuu ka hadlay saddex wax buu ka hadlay wuxuu ka hadlay aziraaca beeraha uu ka hadlay dhismaha uu ka hadlay atijaara ganacsigana uu ka hadlay ganacsiga yani bayc mushtariga isaguna maxay toleeyeen uu ka hadlay aziraaca buu soo qaatay ziraaca ilaa toban beyji ayuu kaga hadlay ilaa toban beji ayuu ka hadlay qiimaha iyadaanu ku bilaabay intaynu kusoo gebagabeeyey marka muxuu yihi haadihi sinaaca zinaacadii muxuu ka qaaday sinaacuu ka soo qaaday sinaaca waxa weeyaan shaqo la samaynayo oo wax la yasaya maaha waa shaqo amaratuha ciddii ka shaqaysaa buu ku leeyahay oo qodaal noqotaa midhaha laga helaya waa maxay shaqadaas wuxuu yidhi itixaadu اlaqwaati wاlxubuub wixii la quudan lahaa iyo midhihii la cuni lahaa ayaa meel la dhiganaya dhulkaa la falanaya mm, eh, geedadka ka soo baxana waa la dawaynayaa si ay u bataan deedna hanti iyo lacag baa la gelinayaa cid waliba cidda ay ka hanti badan tahay way ka barwaaqa soorta baa yuri intaasu ku tilmaamka cid markaa iminka adduunka waa la eega imika waxay ku odhanayaan waddankaasi boqolkiiba intaasu beeraa dhulkiisa waa lasweydiiya su-aal baa laisweydiinaya dhulka dhulkaa intee la beeri karaa intaa intee ka beeran marka halkaana waxa uu tilmaamayaa inay sinaaca inay ahayd lafdhabar dhaqaalana inay ahayd alfilaaxa waa qof eh, qodaalnimadu eh, inaanay ku jirto buu yidhi atanmiya kelmadda atanmiya imka diflomatka imka aad u isticmaalna meel kasta maxajada ku taalla waa isticmaalaya waa tanmiya ku jira buu la horumariyo oo la kobciyo oo la ballaadhiyo ruqcatu ziraaca dhulka inta beeran in la ballaadhiyo waa kuwan carabtu yidhaahda man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu iminka yidhahda qofka aan quudkiisa haysanin ma haysto maxay qaraarkiisa iyo go-aankiisa maxay toonay madax atijaarana waa ka hadlay atijaara wuu ka hadlay wuxuu yidhi yadna muxaawalaة kasb اlmaal ganacsigu wuxuu ku leeyahay waxaa weeyaan in la helo la shaqaysto si xoolo loo helo bishiraai silac biruks silcadii buu ku soo iibsanayaa rakhiisnimo waxaanuu ku iibinayaa qaalinimo wadalika alqadru yusamaa ribxan intaa udhaxayano profit qoladinkiina ku jira meeshan maawax ku wada akhrino anaga idiin soo diray adam smith inuu ibni khalduun shan boqoloo sano ka hor inuu ka badiyey maqaalkan gaaladu ay qoreen marka marka wuxuu ku leey tijaaradu waa maxay buu ku leeyay waa tag microfoonkan afar doolar ku soo iibso hargeysa keen microfoonkan sideed doolar ku iibi imisaa kugu jira afar baa kugu jira afartaasaa waxaa la dhadaa bu yidhi rabx profit adduunko dhan intaa waa wada raadinaya marka magaalo haddii la yimaado bi waxaasaa bilaabma waxaa bilaabma markaa qofku inuu raaraadiyo rabxi inuu raadiyo ceebna maxay tolay ma ganacsigana juqraafiyada ayaa maxay tolay ayaa ayaa keenaysa albinaa dhismaha uu ka hadlaya dhismaha magaalo haddii la yimaado dhoobo iyo dhagax ayaa wax laga dhistaa miyi haddii la joogana harag iyo wabar ayaa laga dhistaa in allaha zawaliya اlarض wasayabluqu mulku ummati maa zuwiya lii biduli daliilin akhirkii muxuu sheegay kulu madarin wa kuli wabarin ayuu nebigu sheegay marka madarna waxa wey waxalaala wixii dhagax iyo jiingad iyo bir un ka dhisan wabarna waa wixii harag iyo tayndhaya wax marka magaalo haddii la yimaado buu yihi waxaa dhismaya dhismihii ayaa maxaytole farabadanaya oo qofkii hanti ayuu lahaanaya miyi haddii la joogana teendhadaa yar iyo guryaheenna guri soomaaliga buulkaa yar ayaa maxaytole ayaa lagu wada jiraya intay magaala timaa marka wuxuu hataa wuxuu isticmaalayaa kelmaddan madiina yasrib baa la odhan jiray maxaa madiine loo yidhi meeshuu nebigu usoo haajiray yasrib baa lo jiray yasrib laakiin xabiibku markuu usoo haajiray maxaa loo bixiyey almadiina wakaanahu tilmaame ay ku jirto tilmaame ay ku jirto ah magaaleeyo magaaleeya hala magaaleeyo oo maxay tole islaamku islaamku dadku wuxuu u wadaa madaniya madaniya marka ama civilization dheh marka imika faransiiska iyo ingiriisku kelmaddaasay qaateen iyagu civilization bay qaateen wuxuu qaatay jarmalkuna wuxuu qaatay kultuuri kultuuri ayuu isaguna muxitula qaatay oo labadooduba ay tahay almadaniya almadaniya magaca xadaara waa midhaha ay magaaladu magaaladu ay keenayso kadibna wuxuu aad ugu raagi doonaa haddii ilaahaydmo aljuqraafiya siyaasiya juqraafiyadii caafimaadka uu ka hadlay tii afka uu ka hadlay tii beeraha uu ka hadlay tii dhismaha iyo magaaleynta uu ka hadlay tii ganacsiga uu ka hadlay wuxuu ka hadlay imika aljuqraafiya siyaasiya wax laha markaa wuxuu isweydiin doonaa kelmad la yidhaahdo mafhuumu dowla dowla waa maxay nafta inoo keento samataas horta dowladay horta maxaa tahay inaga waxaynoonu garanaynin imika ilmo yaroo afar jira saddex jira shan jira haddaad baas koolo cabaysan haddaa u dhiibsa ka war horta aaba ku ciyaar wax badanaynu soo waaradnay waa sidaas oo kale waxaynan garanayn inaloo dhiibay markaa inaga isku laynayna ee inaloo kala taaglaayahay markuu qeexitaanka wuxuu yidhi markaa wahuwa awalu man xaawalat taxdiid adawla cid walba cid walba isagaa uga horeeyey lafdiga dawla bal inuu xadido wuxuu yidhi addawlatu ظاahiرaة اجtimaaعiyaة horta waa aahira aahira af ingiliشhka waa phenomena phenomena ijtimaaci ah bulshadeed tanshau bificli اqawaaniin waxay ku curataye ku dhalataa xasab qawaaniin la yaqaano oo abiici ah maaha malaawaal iyo riye maxaytole ma qawaaniin baa yaalla uu sheegi doonaa waxyaabahay dowladdu ay ku dhalato iyo waxyaabahay dowladdu ay ku dunto isagaa sheegi doona lakiin wuxuu ku kow laba saddex afarta haddii la maro dowlad baa la helaa kow laba saddex afar haddii la maro dowlad baa la waayaa marka wuxuu ku waa qawaaniin abiiciya waa waynagina shaqadiisu ninkan waa cilal wa asbaab weeyaan marka jidka haddii la maro dowlad xooglan hel jidka haddii la marona dowlad daciifa ayaa marka adigaa leh doorashada ama taa taad ku adkaynayso mar ama taad ku duminaysaan yaa ayuha almujtamacu alcasiizu mara kadalika wuu sii wado e, isla qeexitaanka wuxuu addowlatu alimtidaadu اlmakaani waالzamaan lixukmi casabiyati ma waxa weeyaan makaan iyo xilli goob iyo xilli makaan iyo xilli iyo casabiya alcasabiya waynagii sheegna waxaynu waa tollaysi waa tollaysi baynu markaynu bilaabaynay waana lafdhabarka kitaabka ninkan afdhabar kitaabkan wuxuu ku dul dhisay ibnu khalduun aragtidiisa dowladdu waa casabiya casabiya waa maxay berigii hore dadku reeray ahaayeen dadku maxay ahaayeen reero iyo reeraha reere la degan iyo reeraha hee reere la degan laba soo maha iyo reeraha qolooyin ay adduun siiyaan oo iyaga u shaqeeya murtaziqa missionaries nala dagaalamo adduunka waxadhow wixii lasoo hela wax laga siinaya iyaguna soma marka wuu kule isagu alcasabiya waa tollaysiga waa qabiil ku dhisan hoo iyo hiin in la gurmado dowladdaana la ilaashado laga ilaashado cadow kasta laga ilaashado marka wuuu ku le waa imtidaad xilli meel buqcad mucayana ka dhalata zaman la yaqaano ka dhalata laakiin ku salaysan casabiya ilaashanaysa casabiya ilaashanaysa cimaad diin اkhaliil ninkan craaqiga ahe muarikihi laba ninba laba ninba waa u jawaabaya marka xilliga uu ibnu khalduun u joogay casabiya jirto reeraa la dowla alcubeydiya qabiil bay ku dhalatay dowla alcabaasiya reerbaa baxaasha yidhi war annagii baa ahee nagarab nagarab nagarab istaaga mamaaligtii sidii oo kale cumaaniyiintii reerka ayay ku dhalatay marka xilligiisii saxiix saasay ahayd oo laa shak wax jira maxay toli weeyaan waaas miy taasi marka cimaaddiin khaliil ciraaqi wuxuu leeyahay kobaca aadamuhu taawurka basharku ma tajaawuze ma ka tallaabsan mise kama tallaabsan mise waa sidii weli mise waa mise waa sidii su-aal buu isweydiinaya marka marka cimaaddiin wuxuu ku leeyahay casabiyaddii reernimada ku dhisnayd waa laga tallaabsanay imika oo waxay isku bedeshay maxay axzaab axzaab bay isku bedeshay axzaab baa aamusanaysa afkaar ku dhisan laakiin afkaar axzaabtooyna maxay ku dhisan tahay wuu sheegi doonaa haddii ilaahay afkaar maxaytoona ku dhisan ayaa deedna kuwaasaa odhanaya fikirkeennaasayn u tacasubaynaa madhabkaasayn u tacasubaynaa aragtidaasaynu u tacasubayna u midaysanana ama anuha xukunka ku jiro ama adigu ku jiro qasab maaha laakiin mabdaaasi waa inuu waa inuu halkaasu waa zamanka imika halka ku jiro dowladaha labu u qaybiyey kitaab intan imka inoo qoran imika cidina ugama horeynin waxyabaha cajiibkaa wuxuu yihi dowladu waa laba dowla shaksiya dowla shaksiya iyo wuxuu yihi dowla kuliya labada kelimood buu isticma cajiib dowla shaksiya wuxuu yihi dowlatu xukmi shaksin waaxid one man show dowlatu he ashaks waaxid ninkaasaa keligii ka taliya meesha hantideeda isagaa haysta lacagteeda isagaa haysta ya dahaanade wax walba isaa ka talnaya kulli shay sagiirata wa kabiira dowlatu markaa wuxuu soo qaatay alwaliid ibn cabdilmalik ibn marwan wuxuu ka dambeeyey cabdilmalik ibn marwan buu ka dambeeyey alwaliid ibn dowla amawiya alcarabiya adowla amawiya ninkan marka lasoo hadal aado wuxuu leeyahay ibn khalduun aan waba kumlmkinta soo socota ibn khalduun baale waxa uu ku leeyahay xilligiisu wuxuu ahaa alcasr اdahabi lidowla amawiya golden agki golden ag haddii la tilmaamo xilligabay ugu fiicnayd reer beni umayawa xilliga ay ninkani marka cid allaale cid wax weydiin jiray ma jiro saaka meelaa shaha ka cabeeyey baa markaa waaan ka sheekeynay buu qofbaa wuuu yii doodii wuuu kusoo taray wuuu yii uni marmar waxaa loo baahayay malaha ya alweliid ibn cabdilmeliko dadka meel wada marya xilligiisii buu yihi futuuxaadkii baa dhacay bari ha noqoto ama galbeed wxaytol ha noqoto ama yurub ha noqoto buu kule bari xilliyadiisii waxaa la furay buu yihi qutaybata ibni muslim ilbaahili wuxuu furay buu kule bilaadu maa waraa'i nahar oo dhan bukhaara samarqand kashakar jaynaha moxamed ibn alqasim athaqafi xajaaj ibn yuusuf thaqafi in adeerkii isaguna wuxuu furay bilaadilhind karachi binjaab bakistan oo dhan baa la fura xilligaas arbina w idinka oga aariq ibn siyaad iyo musa ibn nusayr andolostan oo dhan ayaa xilligiisii mxtoola la furay xilligiisiina ilbaxnimada ama farta waxa lagu fiiqay reer beni umaya xilligii jaamican weyn imka ku yaala dimashq aljaamic alamawi waxaa dhisay maxaytoodaye weliid ibn cabdilmalik ibn marwan dhakhaatiirta xilligiisi baa la furay aad baa marka marka kaasi wuxuu ku leeyahy waa xukm ashakhsi alwaaxid cid wax ma weydiinayo laakiin waa inu maxay keenaa buu ku leeyahay isagu eeg xukmu shakhsi alwaaxid isagu wuxuu leeyahy waxaa asal ah inuu maxay keeno waa inuu natiijo keena dee inuu dhaqaaqaayo dowladdii uu horumariyaayo baxsi ukadkaasto ta kale wuxuu yihi dowlatu kuliya majmuucatu xukaam wey meel keli baasha loogama taliyo centralized ma aha multi centralized baawaro badan baa isriixriixaya baawaro badan baa baasha isla ilaashanaya markaa qof qof keliyo isagu wuxuu doono yeelaya male fiiha nooc min albalance ayaa ku jira reer keliyaba ha ahaadaan buu yiri kaana muxutal wuxuu eh, qaatay bidaayat dowla cabaasiya bilowgii dowladii reer bani cabaas calawiyiintii dhan baa laga ilaalinayay cabaasiyiintii dhan baa laga ilaalinay cabaasiyiintii laftoodiibaa asafaax iyo dad kala duduwani ay matooda ay ku jireen halkaa markuu marayo weli wuxuu ku jiraa aljuqraafiya siyaasiya wuxuu yidhi adowlatu hadaan ka sheekaynay ama shaksi ha noqoto ama kulli ha noqoto eh afar tiir bay leedahay afar tiir ayuu sheegayaa isagu markaas dacaaim dowla alatii taquumu calayha afar tiir o alcaabiya alcaabiya waynu sheegn sooma casabiyadii waynu sheegn ama tii hore qabiilka ha noqoto ama tu mabaadi'a iminka alcasabiya waa tiir labo alfadiila alfadiila muxuu ku jeedaa alqiyama waalakhlaaq buu ujeeda halka waynu dowladdu maxay leedahay qiyam waynay leedahay waynaanay tuug noqon waynaanay laaluush aqoonin waa inaanay dadka dhicin waa inaanay dadka cirdigooda taabanin waa dadka xoolahooda aanay taabanin waa inay cadaalad leedahay waa inay sinaan leedahay waa inay wax qiyamoo dadka ka dhexeeyo dadku ay qiimeeyaan waa inay ka shaqaysaa haddii kale maxay noqonaysaa dowlad ma noqonaysa maxay noqonaysaa cisaabatun tuug ayay noqonaysaa dowlad ma noqonayso abadan الدولة بكرة العصبية وإلا إلالية نك ماشي جوجا يددكيس وإلا جوجا أما مبدأ له إلالية أما الرير وسيد ابن خلدون ليه siduu hee ibn khalduun leeyahay almisbaila o dhan siduu hee ibn khalduun leeyahay lamo labo maxaa ku xiga alfadiila alfadiila dowladdaas waa dowlad ma waa ku faantaa ha waa ku faantaa dowladdaas maxay alfadiila af ingiriiska waa virtue alfadiila waa akhlaaq qodobka saddexaad muxuu leeyahay cajiib waad yaabasa qodobka saddexaad muxuu leeyahay wujuudu dacwatin diiniya waa inay baaq sidaa dowladdu maxaa sidaa wujuudu dacwati diiniya qows ii fur bractical ii furo ama waxaad tidhahdaa ama mabdaun asaasiy haddaana diin wadaynin mabda wado taanaa ku daraya markaa isago kuma darayo isagu mabda asaasiya isagu ma ohanayo isagu muxuu ohanayaa casabiya fadiila iyo wujuudu dacwatin diiniya marka reer bani cabaas markay reer bani umaye ka takhalusayeen maxay sheeganayeen diinta ilaahay baanu oogaynaa aalibeytkii nebigaanu nahay reer bani umaye hantidiinni iyo xoolihiinni bay dhaceen aalibeytkii nebigay dileen annagaa gurmanayna markaas allah waa diintii bay wadaan dawatu wujuudu dacwati diiniya bayna qowseyn maxaa geliyey aw mabdaun mabda asaasiy xisbi lasma wada rashaxayo qolooyinka lama wada yacayo imika halkan isoo sheega anu weliba araga bal mabdaaasaan wadaana waxaa u taga bal iska biiri lahaa baan mabda ayaan wadaa mabda anu mabdaaasaan wadaa ani geeyo mooyaane qodobka afraad muxuu yihi dacfu dawlatin saabiqa dowlad ku dhalataa bu kuleeya dowlad hore laga takhalusaba ina jirta <laughs> mid kaloo oo inay jirtaa afartaasa wuxuu ku leeyahay waxa weeyaan الدولة الدعائم التي تقوم عليها الدولة عصبية فضيلة دعوة دينية مبدأ أساسي وضعف دولة سابقة دولة هره وطن لغو بدليا وين جرتها هل كان وحو كغا بحيا الجغرافية السياسية أي تا كغا بحيا wuxuu gelayaa qodobka labiyo tobanaad almanaakhu wاlcumraan waa dhowna insha allah almanaahu almanaakhu wاlcumraan halkan wuxuu soo gelayaa manaakh waxa weeyaan waa waa milicdi waa maxay waa nimka idii sheegaye cimiladii waa cimiladii iyo iyo cimraankii maxaa ka dhexeeya darsigii maalintii ugu horreysay waxaan idiin sheegay dood waxaa ka jirtay shan nin ama lix nin baan ku bilownoo nin waliba isbedelada adduunka ka dhaca waxaan idiin sheegay rag kala duwan oo nin walba wax ku fasiray ibnu khalduun waxaanu nihi lafdhabarka aragtidiisu waa alcasabiya somaa sheegi hore u sheegay o markis car markis ninkii shuyuuci shuyuuciyada curiyey shuyuuci ha jabto itixaad suufiyati ha jabo ha baaba'aan maanta haddii dhaqaale laga hadlo iyo dabaqaad haddii laga hadlo ninkaa ma laga maarmo warkiisa in la akriyo waa yaabay war ninkan waaba la jebiyey dowladdii u culeeda eh, way jabtaye war ninkan maxaa loo wadwabaa ma laga maarmano he ma laga maarma boogi ninkan abadan markas waa soo taagan yahay markas cajiib cajiibka markas markaa isaguna wuxuu ku dul dhisay isbedelka dadka wuxuu ku dul dhisay atabaqiya bolutaariyada iyo burjuwaasiyiintii shaqaalihii iyo dadkii hantida lahaa lawlankaa ka dhaxeeya ayuu isbedelka taariikheedi ku yimaadaabu yuri waa laba spegler nin jarmala weyi isaguna maxay tole wuxuu yihi waa geerida iyo nolosha isbedelka la dhimanaya ee la noolaanaya ee cidi maranaysa cidi soo baxayso halkaasay tafsiiru taariikhi u ka dhashaa buuri hiigan khatar hiigan hada almaani jarmal warkiisa caadimood hiigan muxuu yihi waa lowlanka afkaarta waa muxaadaradu maanta gelaya sheekheeni sheekh cabdiramaan abdiamaan sheekh cabdiraxmaan maxamed sheekh maa sheekh cabdiraxmaan sheekh maxamed kacb muxaadaradu caawa hargeysa ka gelaya wey mahda mahda aqoonta saraac afkaar saraac caqaaid saraac caqaa'id waa buuggii heegel wey heegel lakin caqaa'id mole muxuu yihi saraac afkaar lowlanka afkaarta almaarkis ashyuuciya alra's almaaliya alslaamiya maxay tan kale maxay waxaa iswada hardinaya ayaa isbedelo waaweyne ay ka dhashaan gaardhinka eh, xadiiqadu ama beertuna marka ay marka ay ka baxaan falaawuro badane oo kala midabihi ay qurux badan tahay tuwembi meeshaan u socday waa ka tuwembi tuwembi isagu muxuu yihi taxadiyaati abiica lafdhabarka isbedelka horumarka dadku waxa weyaan meesha aad degan tahay challenge ma kugu haysaa dhulku dhaxan ma yahay kuleel ma yahay dhulku buura ma yahay meel cadowga ku gelaya ma yahay meesha aad degan tahay dabeecadi dhib ma kugu haysa imika innaga samar iyo eh, mxuu ahaa jiilaal iyo imika soo qaboobihi maamka waa jiilaal iyo xagaa soo maha ibn khalduun ka horey marka ibn khaldun marka wuxuu leeyay almanaaku waalcumraan horumarka magaaleynta iyo cumraanka iyo manaakhi muxuu ahaa cilmilada maxaa ka dhexeeya wuxuu yidhi almanaakhu almuctadil meelaha aan qabowgana ahayn dhaxantana ahaynee dhexdhexaadka ah dadkooduna dabeecaddoodu waa dhexdhexaad xataa dabeecadda aadna uma cadho badna aadna uma qabooba ah, dabna ma aha qabowna baraf hurdana maxay tole maaha waa dhexdhexaad yaman ethoobiya baabulmandab manaadiqdaas ayuu maxay tole ku leeyahay almanaakh almutadarif manaakha dabeecimkelmadaas way dhibtay bay af soomaali tiimkaa sheegan cimilada almutaarif xaran aw bardan buu ama qabow ha noqdo ama kuleyl ha noqdo buu ku leeyahay qofku isla bedelaa hadduu aada u kulul yahay buu dabeecadda u joogaa qofkaasi dabcigiisa iyo cadhadiisa iyo dhaqsaa looga cadhaysiin karaa buuli hadduu dhul aad u qabow joogana wuu fooraraa wuu fooraraa xazinan isagoo murugaysan waa dhulkii aanu joogi jirna filan nin baanu baraha cibaarad toddoba sanno wada degeneen toddoba sanno weligay ma arag maalin baan markaa wiishkiis ku soo kornay wada barafahu qabow warzidan soo saas maa marka manaaku weyna saameeyaa buu kule saameyn weyn ayuu qofku maxootole uu ku leeyahay wuu tirinayaa maqaalinta badanaan wuxuu yidhahdaa meelaha ictidaalku ay ka jiraan ayay ilbaxnimadu ka kacdaa buu yidhahdaa eh, shaam afartan wadana iminka la jarjaray shaam alxijaaz eh, yaman alciraaq alhind jaynaha andalos room roomde asalaajiqa turkida griiga alyunaaniyiin intaa muxuu ku tilmaamay asxaabu lmanaakh almuctadil barafna ma aha kulayl xaddhaaf ahna kulayl xaddhaaf ahna maxaytoolay ma aha meele wuxuu ku tilmaamay meele wuxuu ku tilmaamay alwaxshatu watawaxushu waa kelmadaan lahaa waan difaacayna waa meelaha ibnu khalduun lagu haysto markaa dadka madmadoob almadmadow dadka madmadoobey waa meesha ay ku haystaan ibnu khalduunoo la yhahdo cunsuri buu ahaa cunsuri buu ahaa dadka madow nacab oo madowga ka horjeeda ayuu ahaa markaa wuxuu ku tilmaamay dadka manaadiqda degan asudaan kelmadaasu isticmaalay asudaan markaa isagu jografical ugama jeeda ujeeda dadka midabkoodu madow yahay waxaa ku badan buu yihi alkhifa fudayd ciyaarahay jecel yihiin haddii la tumo waxaad arkaysa iyagoo darbaasaya buu yihi ba ah, dhaliyaa buu yihi waxba curiyaa buu yihi badana curinta kuma fiicna heesahay ku fiicayn heesaha way heesaan buu yihi maanta dhan way heesayaan buu yihi wafiihim wafiihim buu yihi wafiihim waxshatun watawaxushun marka marnaba marnaba u arki mayno inuu airayo maairayo ma xaqirayo oo waxaanu ku xaqiraynin lanna halbeega ibnu khalduun diintu aha hadalka maanta waxaynu ku bilownay ibnu khalduun rajulu qur'aaniyi baynu ihi soo maha marka halbeega wax ku miisaamaya isagu waa maxay waa kitaaballahi waa qur'aanka maxay tole qur-aankuna wuxuu leeyahay maxay tole inaa khalaqnaakum min dakarin wajacalnaakum shucuuban ina akramakum cinda allaahi hadar marka kelmadda tawaxush dabcan ciddii hujuumtay waa hujuumtay ciddii daaqada kala dhac daaqada kala dhacday ciddii cunsuri ku tiri way ku tiri wax badan baa laga alifay anuu laakiin ragga difaacaya ku jira oo difaacaya oo bambaxaya ibnu khaldun marka kelmadda tawaxush af carabi kelmadda alwaxshiya carabiga marka la eego waxay yidhahdeen mukhtaaru sixaax waa dictionary maxamed ibn abi ibn cabdilqaadir alraazi ayaa qoray kelmadda waxsha alwaxsha afcarab maxaa looga jeeda wuxuu yihi waxaa weeyaan buu yidhi alkhalwatu walhamu waa keli iminka masaanada marka carabta masaanada markaad inbada kala maqnaataan qofka maxaad ka oransaa yaa sheekh cali waxashtani laa huwa fiin qof baad maslimaad salaama saan xoogaa laba sana waad kala yar maqnaanaysaa marka kuwaad saratan maxaad muxuu ku odhanayaa waxashtani yacni waxshaad igu abuurtay waaad igu abuurtay kelinimu waad iga maqnayd ilaa imkaa la isticmaalaa ilaa imkaa la isticmaala kelmadda la isticmaal waxashtini yani waxashtini waa maxay yani kelibaan ahaa adna kelibaad waa kuu baholoobay min ah waad i cidlaysay waaba isticmaalaya axsan allahu ilayk waaba afsamaal isticmaala haadaan cidlaysay nacam marka marka uu leeyahay manaadiqda dadka madmadoobay ay ku badan yihiin tawaxush ayaa ku jira waxa wata waa khalwa magaalooyin maleh oo waaweyn maleh isla xilligaana waa keli joog waa keli joogo xataa daarahoodu daarahoodu way kala way kala fogfog yihiin iminka miyi baan joogaa meel meel meel baa meel miyi baan joogaa iminkaa kan marka meesha ay beertu ay ku taallo adigu ilaa laba boqol saddex boqol oo reer baa degan malaha labadii reerba kuwa iskugu dhowey malaha afar kilomitr shan kilomitr bay isku jiraan gudihii reermiiga halka ku yaala intii yareedee adhiga intii yareedee labadii ee geel ahayd intii yareeduu beeranayba halkan ugu taalla markay rabaan inay isku yimaadaan meel dhexe oo maqaaxi ay ku qayilaan oo shaha ku cabaan bay dhexda isugu imanayaan iyagu laakiin intay isku jiraan markaa imika saddex sanaa la joojoogaa waxaan ilaa imika ku najixi waayey maxaad kuu soo dhawaan weydey nin walba dhulkiisu halkaa ha ku lahaado beertiisa aroortii ha u kallaho laakiin intaad qoysaska isku keentaanoo laba boqoloo qoys baa tihiin qoyskiiba ka soo qaad shan qof shan qof muxuu tolay inuu yahay halkanaad wadadegi lahaydeen marcaamadaad samaysan lahaydeen iskuulaad samaysan lahaydeen maqaaxiyo ah, hal maqaaxi way ka badan lahayd ganacsi yar baa samaysmi lahaa hooyooyinku way iscaawin lahaayeen dadku way isku tegi lahaayeen dadka idin yimaadaa ninka iminka u yimaadee wax siinaya waa inuu labadaa boqolee reer dhafta ilaahay kaga baxdo ah, abadan abadan fiiha tawaxush Eh, eh, isku soo dhawaansaha waa la kala ajiiboonaya halkaa kala joogna haeegada halkaa iska joog wii dhaca waanu maqalnay waanu isku gurmanaaye ah, marka kelmadaasu maxto isticmaalaya marka uma jeedo albahimiya alxayawaaniya waa xoolo dadkan uma jeedo marnaba maxtooda uma jeedo ee wuxuu u alcuzla kelmadda uu yiri fataax maxaa tiri cidlaysi iyo khalwa kelinimo ayuu ujeedaa wadaadkana xusnu dani baan ku leenahay naxnu nuxsinu dana bihi lannahu faqiih buu ahaa sheekh buu ahaa markaan marnaba cid qof ku yasaya qof midab kama soo saasoo kale dheh qodobka shanaadee ugu dambeeya ama laba qodob ka dambeeyaan waa aharu اlhawaa joqraafiyadu ataa xataa maxay too hawadu qofka matole ma saamaysaa mise ma saamayso waa cimiladii markaa dadka odhanaya wuu diiday dadka madmadoow nebi nuux saddexdii caruuruu dhalay saam iyo xaam iyo yaafit saddexdaasuu nebi nuux dhalay bay idhaahdeen markaa saam waxaa ka dhashay carab iyo yahuud iyo iiraani iyo waxaasaa ka dhashay yaafitna wuxuu dhalay dadka cadcad xaamna wuu madoobaayo madowbuu dhalay saasay iaahdaa marka ibn khaldun waa radinaya ibn khaldun wuxuu ku leeyahay imisaanu aragnay inuu kuleeyahy dad madmadooba meel deganaayo marka ay ka guuraanoy dhul kale oo qabow ay tagaan generationka afaraad ama faca lixaad ama faca toddobaadhe uu isbedelo oo dadka cadcadu ka mid uu noqdo imisaanu aragnay dad cadcadaayoo u guuray meelahan cadceedu ku badan tahay oo iyagoo xooga ubadkoodii ubadkoodii ubadkoodii ay ay isbedeleen markaa isagu muxuu ku leeyahay kulamaa zaadat alxaraara cadceedda faraha badanee qofka jirka ku dhacdaa jirkiisa way way mtula way bedeshaa taana waa radinaya bal mid kaluu ku daraya oo tiimkaan idiin sheegnay oo ah dhulka kulul dadka ku noole almaylu ila alfarax wasuruur walinbisaad kaftan badan yihiino way farxad badan yihiino saasoo kale cadceedda cadceeddu qabowgana taana maay tula waan idiin bal toddobadii muxuu ahaa iqliim toddobadii gobol gobol waliba iskiibuu u kala duwan yahay buu ku leeyay wuxuu soo qaadanayaa najd iyo tihaama jasiirada jasiirat alcarab najd waa oogo tihaamana waa waqooyi sheekh cali maka wuxuu ku leeyahay annajdiy yakhtalifu can atihaamiy najdiga maxaa lagu yaqaanaa adeeg waaa lagu yaqaana kaftaygaanu aqoonin waxaa lagu yaqaana badhooriisa inuu sheegto waa geeljir waa manaxe dhagadaaba kuleeya tihaamigan waxaa lagu yaqaanaa anooc min almujaamala kaftan cuntooyin fara badanoo maxaytole kala duduwan libsigiisoo libsi raaxa leh ahaasoo kale marka wuxuu ku leeyahay war sidaa oogada iyo waqooyi way u kala duwan yihiin ama najdi iyo tihaamba ay u kala duwan yihiin ayay aqaaliintuna ay u kala duwan tahay markaa diraaso gaar ah ayuu mid waliba iskii maxaytole ugu baahaya cuntada iyo dadka qowlka ugu dambeeya qofku wuxuu cunaa ma saameeyaa mise ma saameeyaa buu ka hadlaya ya iminka maxay dhahdaan ii sheeg waxaad cunto waxaad tahan kuu sheegiy waxaad cunto he ii sheeg waxaad tahay han kuu sheega imaam shaafici baa la kaftamay abu xaniifat anucmaan ardaydiisii mid ka mida ah, maxamed ibn xasan shaybani ayuu la kaftay maxamed xasan shaybani wuxuu ahaa nin aad u booran qaadi qudaa noqdo abu xaniife ardaygiisii oo imaam maalik wax ka dhigtayo labadii madarasadoode berigaa jiray madarasat اlxadiiثi wa madarasat الra'yi labadii madarasadoodba isku darsaday imaam shaaficina ay isku fac ahaayeen oo usuulkii usuulkii iyo doodihii ka qaatay marka athaqaafa almutakaamila محمد بن حسن الشافعي ثقافة ثقافة ثقافة المدينة وقاتي ثقافة العراق وقاتي markaas imaam shaafici la kaftamayo buu yidhi weligay ma arag buu yidhi qof buuran oo caqli leh sida maxamed ibn xasan shaybaani mooyaane kaftay markaashaybaan gu jiri war cuntaan baad weydiiyeen waad cuni lahaydeen aniga hoosta iga soo igin marka wuxuu yihi alacimatu calaa suluuki innaas dhaqanka dadku iyo waxa la cunaa saamayn ma isku leeyahay intan siduu siduu u qoray baan usoo naqliyey waan sheegaya wuxuu yihi ina karat aladiya alakdiya bidaal cuntada faraha badan wa rutuubatuha iyo jijila iyo waxyaabaha ka dhasha marka la ridqo tuwallidu fi ljismi fadalaat radiia jirka waxay ku reebtaa xadhaa ura oo uskaga jirka gudkiisa ujeeda wayatabicu daalika waxaana laga gartaa buu yihi isbedelka midabka qofka qubxal ashkaal iyo foolxumadiisa laga gartaa buu yihi min karat laxm farabadnida hilibka qofku uu cuno way ka muuqataa buu yii waxaa ka dhasha buu yihi fayajii minhu lbanaada doqonnimo wاlgafla dhoohanaan wاlinxiraaf can اlictidaal dhexdhexaadkii qofku badanaa badanaa maxayto lagu ka tagaa badanaa maxayto lagu ka tagaa biljumla marka wuxuu yihi alghidaau wاطacaam yuahiru cala اtadayuni wاlcibaada xataa xataa wuxuu leeyahay maxayto leeyahay cibaadada lafteeday saamaysaa faman huwa aqrabu ila aljuuc qofka xagga gaajada u badan ee aan aad nahim nahim u hayna wax walba aan ku ridayn faman huwa aqrabu ila aljuuc ha ee min ahli اbaadiya ah dadka baadiyaha dega aqrabu min atadayuni min ahli اlmadinati ninka magaalada jooga aad wax walba u dejiya kaasaa diinta uga dhowbid kana kana cibaado badan buuri ama ahlu اlmadiina ninka reer magaalka ah buu ku leeyahay atarafu wاlkhasbu yucajilu minhu ara arafku waxa weeyaan soomaali kuma garanaya ara barwaaqada xaddhaafka ah yani qofku waxba aanu taminba qofku wa kastuu doono inuu helo ara baa le araf makaa ninka reer magaalkaabuu kule wax walba mimika waad malay kartaa u cunaya u cabaya u seexanaya gaari wuu saaraya ma socsoconayo de ninkaa reer baadina adiga arkaya inta uu inta uu socdo isku caafimaad maaha xaqiiqatan isku caafimaad maaha waahlu lbawaadi aakhir jumla waahlu lbawaadi akaru tadayunan min ahli اlamsaari wاlmudun diinna baadiya taanaa ayuu isbuuca dambe sii faahfaahin doona haddii ilahay idmo